الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين المرسلين fasalkan wuxuu ku saabsan yahay muxamedun khaatamu الnebiyiin nebiga sal ه alay waslam inuu yahay ambiyada midka khatimay oo ugu dambeeyey nebi ilaahay soo diro tabaaraka wa mualifku wuxuu yihi marka wamuxamedun muxamed rasuulullahi weeye kii alla soo dirsaday waayo khaatamu الnebiyiina weeye nebiyada midka khatimay waa khabar bacda khabar baa ka dhiga sayid اlmursaliina wa sayid اlmursaliina intuu alla soo dirsaday sayidkooda wey halka wuxuu ka guda galay oo mualifku ka bilaabay atacaruf cala arasuul sal اlla wasalam in dadku ay bartaan rasuulka sal lla alay wasalam arrintaasina waxay ka mid tahay min usuul iddiin bay ka mid tahay yaani waxa weeye waa tiirka koobaad ee islaamku ku taagan yahay qaybtiisa labaad waay shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu waay sidaas daraaddeed baa sheekh moxamed ibn cabdilwahaab caleyhi raxmat ee usuusha saddexda ah ee kitaabkiisa alaaثaة اusul ama ausul alaaثa asalka koobaad wuxuu ka dhigay macrifaة اllah allah tabaaraka wa tacaala oo la garto asalka labaadna wuxuu ka dhigay macrifaةu nebiyihi nebigiisoo la barto oo la garto asalka saddexaadna waa macrifaةu diin اlislaam biاladila diinta islaamka in la garto oo adilada lagu garto saddexdaasina waa saddexda arrimood ee addoonka qabriga lagu weydiin doono waay saddexda asalna saas macnaha marka waa tiir weyn oo asaasi ah biduunihina iimaanku ma asaxayo sida inoo keeni doono sheekhu qodobkaa wuxuu raaciyey oo nebigu sal lla lay slam dhan loo soo diray ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa ku hanuuniyey fariintii iyo risaaladii alla usoo dhiibayna inuu gutay iyo ammaanadii ummadiisana uu kaga tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyadoo jidcana iyo jidcaba haysata qodobkaasi waa mid midka labaad wuxuu yidhi wa khaatamu nnabiyiin khaatamka waxaa la yidhaahdaa waa midka aan cidi ka dambaynin lagama dambeeyo lianna khitaamu shay waxaa la yidhaahdaa huwa aladii yujcal xataa laa yuzaada calayhi walaa yunqas minhu yacni shayga marka la khatimayo waa la afxidhayaa waay wixii hore jiray waxna lagu siyaadin maayo waxna laga dhimi maayo khatmiga kaasaa la dhaha marka shayga wax kasta ugu dambeeyana waa la yidhahda khatmiga waxaa kaloo la yidhaahdaa marka waraaqda la qoro oo bakshadda la geliyo oo waxeeda loo dhammaystiro waa la shaabadeeya bimacnaa wax lama furan karo waay lama siyaadin karo waxbana lagama dhimi karo waxbana laguma siyaadin karo marka khaatam waxaa la yidhaahdaa bimacnaa wuxuu xidhay oo khatimay nebinimadii ayb hadduu khaatamu nebiyiin yahayna waxaa ka sii xag jirta inuu khaatam almursaliin inuu yahay ah. yaani waxa weye nebiyadiiba hadduu khatimay oo ugu dambeeyo rasuul warkiisa iska badaan rasuul sidii iska badaan macna sidaas weyaan macnaha inuu ambiyadii ilaahay soo dirahayay ugu dambeeyo oo nebi ka dambeeya uusan jirin qur-aanku rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa oo ku caddeeyey fii suurati alaxzaab allah tabaaraka watacala wuxu uhi maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin wa kaana allahu bikulli shayin caliima muxamed ma aha raggiinna mid ka mida aabba uma ah qisadii waxay ku timid zayd ibnu xaarisa soo maahna nebigu wiilka ka dhig tabaniyey yani waxa wey intaan masalada la diidin marka nin raggiinna ka mida maxamed aabba uma aha walaakin rasuula allahi waase kii alla soo dirsaday waaye wa khaatama annebiyiina nebiyada midka khatimay waaye oo lagama dambeeyo allana tabaaraka wa tacaala wuxuu ahaaday wax kasta midka og buu ahaado waxba kama qarsoona marka wax nebi oo gadaashiisa imaanaya ma jiro waxbana loogama baahnaba leanna qur-aankiibaa jooga oo muxuu ahaayey sunnadii nebigaa joogta oo culimmadii islaamka oo booskii ambiyadii reer bani israa'iil ummadda islaamka ummadda nebiga ugu jirta baa joogta ilan reer bani israa'iil markuu nebi tagaba nebi baa ka dambayn jira booskaa alla wuxuu ummadda nebiga u geliyey culimmadu u geliyey saasu macnaha iyagaa mas-uuliyaddii xilkii la saaray iyagaana hawshaas uu istaagaya ayib marka diinta islaamku waa kaamil mar hadday kaamil tahay oo alla dhammaystirayna ciddib ka imaanaysa ma jirto rasuula la soo dirayo amaa gaadhsiinta risaalada bacda rasuuliillah waxaa loogu talagalay inay booskaa iyo mas-uuliyaddaa inay culimmada ummaddu isu taagto laga soo bilaabo saxaabadii nebiga sal lay waslam oo iyagaa waxay yihiin warasatu alambiyaa sida xadiiskii nebigu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh alculamaau warasatu alambiyaa mabda'a marka inuu nebigu sal lay waslam ugu dambeeyo ambiyada ugu dambeeyo oo rasuul iyo nebi uusan ka dambaynin waa mabda' ijmaacah oo ummadda islaamkii iskuma khilaafsana axaadiidta nebiguna aad bay ugu caddahay sidaa qur-aanku uga caddeeyey waxaa ka mid a ah maalan xadiidka jaabir bni cabdillaah bukhaari muslim ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal alay waslam mahalii fi nnabiyiina kamahali rajulin banaa daaran faaxsanaha waakmalaha waajmalaha wa taraka fiiha mawdica labina lam yadachaa fajacala annaasu yatuufuuna bilbunyaan wayacjabuuna minhu wayaquuluuna low tama mawdicu hadihi allabina faana fi nnebiyiina mawdicu tilka allabina buu nabig sal lay slam aniya nebiyada masalkanagiyo sifadannadu waxa weeye waa sidii nin oo kale oo daar dhisay guribuu dhisay guriga dhismihiisa wuu wanaajiyey wuu dhammaystiray wuuna qurxiyey waxba uma laabmi laakiin wuxuu ka tegey meel yar oo bulukeeti geli karo mawdica labina bulukeeti yar meeluu geli karaa guriga ka bannaan dadkiibaa marka gurigii ku wareegaya dhismihiibay ku wareegayaan waana la yaabayaanoo waa u bogahayaan quruxdiisa iyo siduu dhisan yahay iyo siduu u dhammaystiran yahay siduu isu raacsan yahay iyo dadkii waa la cajabaya waxayse leeyihiin war meeshaas meeshaas yartee duleesha meeshaamaa laga dhammaystiro ceebkiisu halkaasay noqotay meshaa in laga buufeeyo ku fiicnaan lahaa sidiisa kale waa israacsan nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam anigu marka waxaan ahay buu yidhi buluketigaas meeshii bannaanayd buuxiyey baan ahay buu nebigu sal alay waslam bimacnaa dhismihii nebinimada oo dhammaystirmay hal meel baa ka laabnayd halkii meeleeda ka laabnaydna nebigaa buuxiyey dhismihii hadduu buux sameeyey weel buuxa meel wax lagaga shubo ma leh soo ma gurigu kulli hadduu sidan isu qabsado ninkii yidhaahda bulikeeti kalean gelinhayaa miyuu u qabanaya ila meelimo ma bannaaneen soo ma marka sidaas weeyaan xadiisku marka wuxuu caddaynayaa boos u laaban nebi dib ka yimaado maba jiraba warkuu saas uba ku xidhay waxaase nabigeennu uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyadoo masaladu sidaa ay tahay haddana inay imaan doonaan dad beenaalayaal ah oo nebinimo sheegan doona xadiidkaa waxaa soo saaray tirmidi iyo xaakim iyo abu daawuud iyo axmed ibnu maaja tirmidina waa saxiixiyey asalkiisuna fii saxix muslim buu ku sugan yahay wuxuuna leeyahay nebigu sal ly wasalam sayakunu fii ummatii wa inahu sayakunu fii ummatii alaaثuuna kadaabuun ummaddayda waxaa ahaan doona dhexdeeda soddon beenaalayaal ah kulluhum yazcumu annahu nabiyun mid kastoo iyaga ka mida wuxuu sheeganayaa inuu nebiya wa ana khaatamu nnabiyiina laa nebiya bacdi buu nebi sal lla alay slam nebiyadiina anaa u dambeeyo nebi gadaashay ama jiro laakiin dad baa imaan doona sheegan doona ficlan way yimaadeen dee nebiga noloshiisii aakhirkeediiba intuusan dhibannin boqolyaa soo baxay soo ma ah, yani waxaa soo baxay musaylimat lkadaab baa soo baxayoo isla waktiyadiiba saxaabadiiba muxuu ahaay xuruub ridda qolyihi ay saxaabadu la dagaalameen reer bani xaniif waxaa ka soo baxay musaylimat lkadaab oo tuleyxat lasadi baa soo baxay oo muxuu ahaay haweentii sajaac ahayd baa soo baxday oo xataa naag baa sheegaysoo nebi baan ahayd ah, oo iyadoo lafteeda soo taagtay marka yani waxa weeyaan way bilowdeen way bilowdeen beenalayaal bay wada ahaayeen way iska socotay markaa silsiladaas soddonka marka nebinimada sheegan doonaaye tirada nebinimada sheegatay intaa way ka badan tahay laakiin waxaa laga wadaa bay dhan culimmadu yidhaahdaan waa dadka markay sheegtaan arrinkoodu uu caan baxayo oo dad raacsan yeelan doona oo warkooda wuxuun dad ay ka qaadan doonaan amir arrinkooduna uu faafi doono amaa dadka sheeganaya laakiin waxooda uusan meel dhaafaynin iyagu aad bay u badan yihin qaar baase caan baxayo oo dad raaci doonaanoo la rumayn doonaan kuwaa way kuwa marka nebigu uu tirinaya salawatu rabbi waslamu caleyh ayib kuwaasi marka kadaabiinta ee beenalayaasha ee nebinimada sheeganaya waxaa taqriiban eh, way iska socotaa marba nin baa soo baxa eh, laakiin hadda yaani cusuurtan dambe ninkii uun ugu caansan ee eh, loogu ugu atbaacda badan waa ninka la yidhaahdo ghulaam axmed mirza alqaadiyaani oo qolyahan qaadiyaaniyada ama axmediyana baa la yidhahda axmediye isdhahaan qaadiyaaniyada way ka cararaan laakiin axmediyay ku qortaan masaajidda marka nin wuxuu ahaa asalkiisu bakistani eh, buu ahaa bakistani buu ahaa marka eh, wuxuu sheegtay inuu nebi yahay tartiib buu usoo maray oo markii hore wuxuu sheegtay inuu yahay mahdigii la sugayey almahdi almuntadar mahdigii nusuustu sheegtay ee la sugahayay baan hay buui taasi waxoogaa markay u hirgashay iyo haddana lug kale fidsaday nebi ciisa baan ahay buui waaba ka gudbay mahdi lmuntadar may ciisa baan ahay buu ka gudbay tiina waxoogaa markay u hirgashay oo la raacay yuu haddana ka gudbo wuxuu ihi maya nebi madax bannaan baa manahay oo nebi maxamed ka wadambeeyaba ah, warkaasuu marka faafsaday waxaana ku kaalmeeyey ingiriiska oo markaasi bakistan eh, iyo hindiya iyo markuu isticmaalsanayay bay ahayd hindigu nimanka la yidhahdo ingiriisku ingiriiskaa markaa hirgeliyey sababtu waxa weeye isagii ingiriiska waxay ku heshiiyeen in uu muslimiinta ka dhaadhiciyo ingiriiska inaan lala dagaalamin oo mas'alatuljihaad inuu nasakhay diintii kaleeto oo dhan wax badan wuxuu yidhi uun keliyata qodobka jihaadka iyo gaalada halala dagaalama ah waan bedelay buuhi inta kale iska wata marka waa siyaasad iska makshuufa mogta waa wax isticmaar ku shaqaysanayo waan inay soo malmaleegeen oo ugu talagaleen uun dagaalka muslimiinta inuu inuu ka baajiyo mas lakiin wax badan uma qaban ninkaasu aha marka axmediyadu nimanka ninkay raaxsay ninkaa way marka marka ilaa iyo hadda eh, maraakistooda waaweyn waxay ku taallaa ingiriiskay ku taallaa ingiriiskana ximaayeeya oo ilaaliya leanna khidmad weyn bu ay u qabteen khidmad aan yarayn bay u qabteen saas daraaddeed isagaa ximaayeeya isagaa maalgeliya waana daa'ifo xoolo badan leh sida agakhaaniyiinto kaleeto iyo xoolay leeyihi saas way macanaa ayib dad atbaacana waa leeyihi nairobi masaajid bay ku leeyihi baaqan haddaad aragteen qaar ka mida meeshan bangani markii la dhaafo bangani markii la dhaafo masaajid yaroo meesha ku yaallo eh, muxuu ahaaye marka shiirada la gelayo meeshaas masaajidkaasay leeyihin axmediya la yidhaha axmediyaa ku qorma ya ha waxa ugu dhex yaalaani ma gelina laakiin dad baa ku tukaday qolyo soomaaliya bay xataa ka soo kaxeeyeen mandheera waa dhowey qolyaa iyimid niman dhallinyaraho mandheera ay ka soo kaxeeyeen dacway wadaan aan caadi ahayn marka laba nin bay ahaayeenoo dhallinyaro ahoo waa la xareeyey oo seminaar baa la siiyey oo looma sheegin waxa ay marka hore wataan kuma sheegayaan mar dambe unbaa mid dibadda kayin baa u muxaadareeyey kiibaa marka warkii tashfiyey oo yidhi maaragtay eh, nebigaasaa jira nebigaasaan raaxsannahay afkaartiibuu si qeexan u sheegay labadii nin ee dhallinyaradaha marka way kala roonaayeen mid baa markiiba soo cararay oo yidhi war meeshan meesaan moodahay maaha waxaa la yidhi siminaarkana qaata shan iyo toban beri weeye markaad noqotaanna mandheeraad ducaad ka noqonaysaan waxaana laydin siinayaa shan iyo toban kun baa laydin qorayaa nin kastoo inkeen ka mid intaad siminaarka joogtaanna meelaad seexataan iyo cuntadiinii iyo weliba eh, bokod manidiinii lacagtii jeebka iyadana intaa waa laydin siinaya marka nin wuxuu yidhi war meelaan anugu ka aadayo ma jireen wadaadadan wahaybiyaduba sacuudiga wax ka qaad qaataan anugu meella ka aadi maayo ninna arrintii markay caddaatay waa soo cararay meeshanu markay igu yimid oo marka talo yimaadsi inuu noqdaan umadaynaya mundheer ku noqdo dib u arka ayib nimankaasi wey marka axmediyadu nashaad badan bay ku leeyihiin soomaalida inta badan nashaadkoodu ma muuqdo laakiin waxay nashaad ku leeyihiin muslimiintan kale khaasatan gobolkan yanza iyo rifty valley iyo bay yay ku leeyihiin dacwo iyo dhaqdhaqaaq ku leeyihin nimankaasi markaad sheegtay inay nebi nebi maxamed ka dambeeya uu jiroy qaadiyaaniyada ama axmadiyada la yidhaahdo biijmaaci alumma muslimiinta laguma tiriyo diinta islaamkana kuma jiraan waa murtadiin diinta bannaanka ka jooga waa haddii nidaam islaamiya oo xoogle la helana xaddoodu waxa weeye an yustataabuu fain taabuu wailaa duribat acnaaquhum waa in la yidhaahdo diinta ku soo noqdo waad gaalowdeen hadday soo noqon waayaanna oo in laga shaqeeyo marka qadiyaaniintaasi waxa weeye mas'alada asalka waa waataa usuul kale waa jiraan oo inkirsan yihiin usuul kale waa jiraan oo inkirsan yihiin laakiin mas'aladaasaa ugu weyn saas daraaddeed cid kasta oo nebi moxamed sal alay waslam nebi baa ka dambeeya sheegata ama rumaysaaye banaanku islaamku ba u baxaya macnaha leanna qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii ummaddu khilaafay macnaha muxamedun rasuulullahi way khaatamu nabiyiina way nbiga nebiyada alla soo diray ka ugu dambeeyey wa wakadalika mursaliinta wa sayidu lmursaliina intuu alla soo diray sayidkooda waay ah, sayid lmursaliina yani ka ugu fadli badan yani waxa ugu sharaf badan weeyaan mursaliinta oo aadam ah, intuu dhalay ah ayib waxaa laga qaadanaya masaladaas xadiidka bukhaari muslim ay soo saareen oo nebigu uri sal lay slam ana sayid alqawmi yowma alqiyaama wa fii lafdin ana sayid annaasi yowma alqiyaama dadka anaa sayidkooda amaaninta qiyaamada markaasuu ka sheekeeyey xadiidkii shafaacada wuxuu yidhi arrintaa ma garanaysaan say ku dhacayso dadka sayidkooda seen ku ah markaasuu ka sheekeeyey eh, maalinta qiyaamada iyo ambiyadii in loo tegayo nebi walba cudur daaranayo marka ugu dambaysa isaga ay imaanayso saasuu marka nebigu ka sheekay sal lay slm xadidka dheer buhari muslim ay soo saareen marka xadiidkaasaa kutusaya waxaa kaloo kutusaya sidoo kaleeto xadiidka axmed iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen asalkiisuna muslim buu ku yaalla min xadiidi abi hurayra ayaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama waxaan ahay aadam intuu dhalay baan sayid u ahay maalinta qiyaamada wa walu man yanshaqu canhu lqabru ruuxa ugu horreeye qabrigu uu ka kala jeexmi doono oo qabriga ka soo bixi doona marka dib laysoo celinaya aniga waay wa walu shaaficin wa walu mushafac ruux ergeeyana anaa ugu horrayn doona ruux ergadiisa la aqbalana anaa ugu horrayn doona buu nabgu sal lay waslam marka ana sayidu waladi aadama walaa fakra waa axmed iyo tirmidi iyo ibnmaaja way lafdigooda walaa fakra faan maaha faan maaha yani markuu leeyahay aadam intuu dhalay baan sayid u ahay ma fahamsamayo laakiin laba laba ujeeddaa ku jirto ujeeddada koowaadi waxa weeye wa ama binicmati rabbika faxaddis ilaahay hadduu nicmadaas siiyey inuu ka sheekeeyo waayo qodobka labaadee ku jira waxa weye inuu ummaddiisa baro oo iyadana dee waa arrin muhim a ah waay maqaamka nebigooda sal alla alay waslam inay ummaddu barato labada arrimood bay ku jirtaa macnaha si ay alla tabaaraka wa tacala ugu shukrido maqaamkaa uu nebigooda siiyey waa maqaam ayagana la siiye waay lanna haddii allah uu nebigooda fadilay taqriiban ayagana tafdiilkaasi waan u tegi doonaa way leeyihin mana tafdiil ummadaha kale ay ka fadli badan yihin mana ayib ambiyada kale inuu ka fadli badan yahay cinda ahli sunna waljamaca khilaaf kuma jiro waa laisla ogol yahay inuu rususha iyo ambiyada ugu fadli badan yahay wabittaali aadam intuu dhalay inuu ugu fadli badan yahay khilaaf kuma jiro waa ijmac laakiin inuu khalqiga ugu fadli badan yahay bima fii dalika malaa'igta halkaasaa khilaaf ku jira culimmada in badanoo ka mid a waxay qabaan inuu xataa malaa'igta ka fadli badan yahay masaladuna waxay ku salaysan tahay ma malaa'igta iyo ibni aadamka keebaa fadli badan in badani waxay qabaan ibni aadamkaa ka fadli badan ibni aadamku hadduu ka fadli badan yahay ibni aadamkiina isagu ugu fadli badan yahay soo markaa afdalulkhalqi ma noqonayo saas way macana jin isaga warkiisa iska badaa jin isaga sheekadiisa lama hayo malaa'ig iyo ibni aadam baa laga hadlaya ah. marka yani waxa weye halkaas bay marka ka imaanaysaa afdalu lkhalqi waana madhab ljamaahiir wa inuu xataa ambiyada ka inuu xataa yani malaa'igta ka fadli badan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib eh, sayidnimadiisa uu mursaliinta alla soo diray uu sayidka u yahay maqaamaad dhowr ah bay ka muuqataa waa midda koobaade horta laylatu lisraa markii la sii qaaday waa kaan soo marnay soo ma ambiyada uu kula kulmay meesha la yidhahdo baytulmaqdis asagaa tujiyey soo ma kulli gadaashiisay ku tukadeen waa midda labaade markii la sii qaaday oo kor loo sii qaaday micraajkii ambiyadoo dhan buu dhaafay soo ma waxaa ugu dambeeyey aabbihii ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo uu ku sii maray samada toddobaad meel wuxuu gaadhay xataa malakul jibriil uusan la soconin oo xataa qalinka maqaadiirta qoraya ee looxu maxfuudka ku qoraya shanqadhiisa uu maqlayo meeshaasi markuu tegey jibriil waa ka soo hadhay jibriil meel uusan dhaafi karin baa la gaadhay wuu soo noqday nebigu sal lla alay slam waa gudbay marka meeshaa iyada agaadhideeda ah iyo ambiyadoo dhan oo u dhaafay ayadana waxay kutusaysaa waa maqaam ay ka muuqato inuu ka wada fadli badan yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo weheliya sidoo kaleeto oo nebiga sal alay waslam kutusaya maalinta qiyaamada markii laysu tagana waa kaan soo marnay in ay dhammaantood markii khalaa'iqdu u tagaan o dhahaan war ilaahay noogu taga inay dhammaantood wada cudur daaranayaan soo ma khaasatan ululcazmiga ambiyada ugu fadli Ah, nebi ibraahim iyo nebi nuux iyo nebi muuse iyo iyo nebi ciise saddexdaas afartooda iyo rasuulkeenna ululcazmi la ysu dhahaa waana shanta ambiyada ugu fadli badan afarta kalea la soo marayaa aadamna ku dar oo abulbashar ah shantaa marka la soo maro kulligood ka cudur daartaan oo uu nin walba yidhahdo anugu maanta ma horteegi karo meeshaasi maqaamkaa ma istaagi karo ayay nebiga u imaanaysaa akhiiran marka ugu dambaysa markaasuu nebigu wuxu lay sal ly aslam ana lahaa ana laha anaa iskale taydii way tani markaasuu tegaya carshiga hooste ku sujuudaya baar markuu sujuudnaado oo wakti ilaahay tabaaraka wa tacala maxaamid badan u furo ayuu markaa la dhahayaa maxamedow madaxa kor u qaad waxaad rabto weydii erge waa laga aqbalaya markaasuu le ummatii ummatii saasma xadiiskii dheeraaye shafaacada marka maqaamaadkaasoo dhan bay ka muuqataa inuu sayid waladi aadam yahay sidoo kale jannada marka la tago jannada cid ka horaysa isaga loo furi maayo axad uga hormaraya ma jiro malag baa haya jannada iridda laga galo furaheeda malag baa haya markii uu ilan dalbo oo iridda soo garaac waa lale waa kuma waa moxamed buu leey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adigaa lay amray hortaa inaana cid kale u furin buu yuu dhahaya markaasaa loo furaya marka maqaamaadkaasoo dhan bay ka muuqataa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh karaamada ilahay agtiisa uu ku leeyahay iyo inuu ambiyada sayidkooda yahay iyo rasuulsha intaba macnaha sheekhu wuxuu ihi marka laa yasixu ma asaxayo iimaanu cabdin addoon iimaankiisu ma asaxayo xataa yu'mina ilaa uu rumeeyo birisaalatihi nebiga risaaladiisa ilaa uu rumeeyo ah, yani fariintuu la yimid iyo kitaabkuu la yimid ilaa uu rumeeyo wayashhada ilaa uu qiro binubuwatihi nebinimadiisana uu qiro ayb yacni axadna iimaan male ilaa uu labadaa qod u qiro horta isaga inuu qiro rasuulnimadiisa in alla soo diray soo dirsaday inuu xaq la yimid nebi alle inuu yaho warka uu wada xagga rabbi uu ka keenay inuu sidaa ruuxu qiro ilaa uu qirona iimaan ma leh iimaankiisu ma asaxayo ah, maantao dhan weligii hadduu ilaahay keligii caabudo oo ilaahay baan qirsanahay dhaho ilaa uu rasuulka qiro risaaladiisa iyo nebinimadiisa waxba kama jiro cibaadadiisa ilahayna waxba ka yeeli maayo ayib waa ka rabbi tabaaraka watacaala qur-aanka ku yidhi <clears throat> falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima alla wuxuu ku dhaartay tabaaraka watacala maba aynan rumaynin ilaa ay kaa garsoore kaa dhigtaan wixii iyaga dhexdooda yimaada oo oo u baahan garsoor ilaa ay kuu keensadaan kadibna wixii aada xukunto cidhiiri ayna ka dareemin oo weliba ay hoggaansamaan <clears throat> waa ka siyaasan tahay marka rumaynta inaad rasuulnimadiisa rumayso way ka siyaasan tahay haddaadan weliba u hoggaansamin awaamirtiisa iyo sharcigiisa aadan raacin oo waan rumaysanahay keliya la soo istaagta lagaa yeeli maayo qasab waa inaad leanna waa midduu kaga gedisan yahay rususha kale rusushii kale hore bima fii dalika yani waxa weye dhammaantood waxaa waajimin ugu ah oo mabda asaasiyo iimaanku uusan asaxaynin biduunihi inaad rumayso inay ahaynin rusul xaq ah xagga allana ka yimid xaqna la yimid kutubtay la yimaadeenna inay xaq ahaayeen intaasaa iyaga kaaga filan intii magacyadooda laguu sheegayna magacyadoodii iyo kutubtii lagu soo dejiyey baad si tafsiila u rumaynaysa amaa nebigeennu wuxuu la dheeryahay iyo kitaabka uu la yimid haddaadan raacin oodan u hoggaansamin oo waan rumaysnahay keliya aad la soo istaagto khalaas warkaagu socon maayo meel iska dhigtaa iyada ayib sidoo kale waxaa kutusaya xadiidu abi hurayra axmed iyo waxaa soo saaray muslim oo nebigu uri sal ly waslam wladii nafsu muxamadin biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadihi اlumma laa yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila kaana min asxaabi innar buu nabig sal lay slam waxaan ku dhaartay allaha nafta moxamed ay gacantiisa ku jirtee ima maqlo axad ummaddan ka mid yahuudi ah ama nasraani ah kadibna uu dhinto asagoo oon rumaynin wixii la ila soo diray hadday taasi dhacdo ilaa wuxuu noqonayaa dadka naarta gelayuu ka mid noqonaya weliba ku waaraya ama yahuudnimo ha sheegto ama nasraannimo ha sheegto bacda bicati moxamed sal lay wasalam hadduusan rumayninoo raacin naartuu gelayaa qacan waana kaafir islaam maaha ayib sidaas daraaddeed baa yahuuddu eh, way qirsanaayeen nebinimadiisa nebinimadiisa way ogolaayeen qaarkood laakiin waxay lahaayeen nebi carbeed baa tahay ah, qaar way garanayeen way isdiidsiinayeen qaarna way qiirsanaayeenoo inaad nebi tahay waa ogollahay laakiin nebi carbeed baa sahil taagnaaye war nebi carbeed keliya ma yihiin nebi caalamka loo soo diraana maya anagu ambiyadanadaan lena gaalo waay ah, nebi carbeed haddaad soo istaagto diintaad ka bixi haddaabaad soo gashay haddaadan sooba gelinna maba gelin maba ku jirtid banaankaad ka jirtaa maana saas weya ayb walaa yuqdaa lakala xukumi maayo bayna annaasi dadka dhexdooda fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda ilaa bishafaacatihi shafaacadiisa sababteeda mooye si kale loo kala xukumi maayo khalaa'iqdu markay isugu tagto banka qiyaamada waxa ugu horreeye keenaya inuu alla khalaa'iqda kala xukumo oo u kala garsooro oo mid walba uu siiyo abaalgudkiisa la siiyo kadibna janniya naar loo kala dareeriyo oo bankan laga saaro waxay ku imaanaysaa waa un shafaacadiisa nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh waa kii hadda aan soo sheegayn xadiidku soo maa buhari muslim ay soo saareen min xadiis abi hurayra iyo keyrkiiba xadiis mutawaatira nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay ambiyadu soo wada maraan isagaa loo imaanaya ana lahaa ana lahaa markaasuu isu taagaya isu taagayaa alla baryaya tabaaraka wa tacaala markaasaa la bilaabayaa in addoommada la kala xukumo shafaacadaas waa shafaacada loo yaqaano ashafaaca alcudmaa saas maana shafaacada ugu weyn waana u tegi doonnaa waa maqaamka almaqaamu almaxmuudna waa iyada Ah, soo wadaa walaa yuqdaa la xukumi maayo bayna annaasi fi lqiyaamati ila bishafaacatii ergadiisa sababteeda mooye si kale lagu kala xukumaayo waa inuu isagu ergeeyo waana maqaam ilaahay ku sharfayo tabaaraka wa tacaala walaa yadkhulu ma gelaya aljannata jannada ummatun ummadi geli mayso ilaa bacda dukuuli ummatihi ummaddiisu markay gasho kadib mooye ah, jannadii markii la furo ummaddiisaa ku siraadka la marayana ummaddiisa ugu hormari doonto jannadana iyadaa ugu horgeli doonto ummadaha kalena waa ka dambeeya ayib waxaa laga qaadanayaa eh, xadiidka eh, rasuulku sal alay waslam uu leeyahay bukhaari baa soo saaray oo uu leeyahy nebigu sal lla alay waslam faakunu ana wa ummatii awalu man yujiizuha waxaa noqonayaa aniga iyo ummaddaydu cidda ugu horraysa ee siraadka gudbi doonto walaa yatakallamu yowmaidin ila arusul maalinkaana cid hadli karta ma jirto oo hadal u furan yahay ilaa rususha mooye wa ducaau rusuli yowmaidin allahuma sallim sallim ambiyaduna maalinkaa wax kale kuma hadlayaan ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli bay leeyihi war kale ma jiro cid kaloo hadal u furan yahayna maba jiraba hawshu maalinkaa waa culus ah saas manaa wakadalika arrintaasi waxay ku timid inay ummaddiisu ugu hormari doonto jannada xadiidu abu hurayra fii saxiixayn wakadalika saxiixaynka waxaa ku yimid xadiid jamaaca saxaabada ka mida laga warinayo waana xadiiska caanka oo nebigu sal lay slam naxnu alaakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaama almaqdiyu baynahum qabla alkhalaa'iq waxaanu nahay naxnu alaakhiruun kuwa ugu dambeeyaanu nahay ummadaha xagga imaanshaha xagga imaanshaha adduunka annagaa ugu dambayna waana laga wada horreeyey alsaabiquuna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana annagaa ugu horrayn doona almaqdiyu baynahum qabla alkhalaa'iq intaan khalaa'iqda kale la kala xukuminna annagaa nala xukumi doona yani ummadda nebiga sal lay slam baa marka hore kiiskeeda iyo barnaamijkeeda la qaadayaa iyagaa la dirayaa ummadaha kale markaasaa la furaya faylkooda amaa inta ummadda nebigu joogto kuwa kale waa ka dambaynaya saasay jannada uga hormarayaan marka oy ku tagayaan macana ayb walaa yadkhulu ljannata ummatun ilaa bacda dukhuuli ummatii ummaddiisu markay gashay kadib mooye ummad jannada gelaysa ms saaxibu liwaa'i alxamdi waay ah, ammaanta iyo mahadinta calankeeda midka iskale waay ee saaxiibka u ah liwaaga waa calanka ama bandiiradda xamdiguna waa ammaanta iyo mahadinta marka calanka iyo bandiiradda cid walba ay isaga ku ammaani doonto looguna mahadcelin doono khalaa'iqduna ka wada faa'iidaysan doonaan isagaa calankaa iskale saasule man ayib taasi waa kii haddaan soo marnayo maalinkaa isaga ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa loo dhiibi doonaa calan calan la yidhaahdo liwaau lxamdi baa la yidhahda isaga dhan magacaasuu leey calanka iyo bandiiradda ammaanta iyo mahadinta mahadcelinta la yidhahda nebigaa wata salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku yimid arrinkaasi xadiidka abu saciidin alkhudri oo axmed iyo tirmidi ibnu maajah baa soo saaray sheekh albaanina waa saxiixinaya qaybkii nebigu wuxu uhi sal lay waslam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaamati walaa fakhra aadam intuu dhalay anaa sayidu a ah maalinta qiyaamada faanna ma ah wa biyadii liwaau lxamdi walaa fakhra gacantaydana waxaa ku jira calanka mahadda iyo ammaanta ayaa gacantayda ku jira faanna ma ah wamaa min nabiyin yowmaidin aadam faman siwaahu ilaa taxta liwaa'ihi faman siwaahu ah, nebi ma jiro aadam iyo inta ka soo hadhayba nebi ma jiro ilaa maalinkaa isagaa calankaygay hoos joogaan buu nebigu sal alay slam ah, taxta liwaa'ihi calankaasaa la hoos joogaa ila isagaas yaani khalaa'iqda dhan baa marka ammaanaysa khalaa'iqdao dhan baa u mahad celinaysa khalaa'iqdoo dhan buu anfacaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas maana saasaa loogu mahad celinaya wa ana awalu man tanshaqu canhu alardu walaa fakra buu nabi sal lay slam waxaana cidda ugu horraysa eh marka lasoo soo noolaanayo dhulka laga soo kacayo dhulku uu kan kala jeexmi doono oo ka soo bixi doono faanna ma aha buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiiskaasu marka tilmaamaya saaxibu liwaa'i alxamdi waay ammaanta iyo mahadinta calankeeda midka iskale saaxiibka u awa waalmaqaami wa saaxiibulmaqaami maqaamkii kii u saaxiibkaa ah weeye almaxmuudi ee laysku mahadinaya maqaam waxaa jira meel la istaago ama istaag istaag ama meel la istaago oo cidda istaagtaayey loo wada mehedel celin doono oo la ammaani doono maqaamkaana anaa iskale buu nebigu sal lay slam saaxiibkeedii weeyaan saasuu sheekhu leeyahay ayib yacni waxa weeyaan allaha tabaaraka wa tacaala khaaliqa ah iyo makhluuquba way ku ammaanayaan waa ku ammaanayaan waa midda qur-aanku sheegay oo fii suurati alisra casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda wuxuu rabbigaa xaqiiqo ku yahay inuu kugu soo saarayo maqaam lagugu mahadinayo oo lagu mahadcelin doono macnaha maqaamka isaga ah mufasiriinta selafku waxay ku fasirayaan oy rajaxayaan inay tahay ashafaacatu alcudmaa alatii yaxmaduhu biha alwaluuna walaakhiruun waa shafaacada weyneen hadda ka sheegnay oo khalaa'iqda uu wada shafeeci doono oo in la kala xukumo oo dhibkan iyo banaankan ay taagan yihiin yani wax wey laga xukumo oo laga kala dareeriyo sidaas wey maana saas daraaddeed alimaam ibnu jariir caleyh raxmat ullah fii tafsiirihi wuxuu leeyahay qaala akaru ahli ta'wiil culimada tafsiirka badankood waxay dheheen buui aayaddan markay fasirayeen maqaaman maxmuudan markay fasirayen waxay dheheen buuhi dalika huwa almaqaam aladi yaquumuhu muxamadu ywma alqiyaamati lilshafaacati linnaas waa maqaamka uu nebigu istaagi doono maalinta qiyaamada si uu dadka ugu shafeeco liyuriixahum rabbuhum min cadiimi maa hum fiihi min shiddati dalika alyowm si uu alla uga raaxeeyo khalaa'iqdan dhibka weyn ee meesha ku haysta marka taasaa waxaa laga wadaa buu leeyahay almaqaamu almaxmuud saas macna ayb wlmaqaami wa lmaqaami maqaamkii iyo istaaggii iyo meel istaaggii almaxmuudi ee la mahadiyey maqaamkaa la mahadiyey saaxiibkiisuna waa isaga wlxawdi wasaaxibu lxawdi xawdkii iyo darkii saaxiibkii wey xawdkii almawruudi ee lagu aroorahayey darkii lagu aroorahayena ka iskala waa saaxiibka u ah darkaasi waan soo marnay sooma yani waxa weye sifadiisa iyo siduu u yaalla iyo waan soo marnay waxay isku khilaafsan yihiin ahlu sunnuhu darka iyo xawdku ma nebigeennu khaas u yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mise nebi walba xawd buu leeyahay sida raajixa waxa weeye nebi walba xawd buu leeyahay laakiin xawdka iyo darka nebigeennu wuu ka wada wen yahay inta kaleo dhan sidaana waxaa kutusaya oo macnaha faa'iideynaya xadiidka uu soo saaray bukhaari fi taariikh طabarani fi lkabiir ibn abi caasim iyo kayrkoodba min xadiidi samura wuxuu nebigu uhi sal ly aslam ina likulli nabiyin xawda wainahum layatabaahawna ayuhum akharu waaridan wainii laarjuu an akuuna akarahum waaridatan saas mana nebi walba xawd buu leeyahy iyo dar ambiyaduna waxay isugu faanayaan koodii dadka xawdkiisa ku soo arooraya ay ugu badan yihiin waxaan rajaynayaa bu nabi ur sal lay slm inaan noqdo midka darkiisa lagu aroorayo ka ugu ummad badan inaan noqdo oo darkaygu uu noqdo midka loogu aroorid badan yahay wa ficlan waa saas sooma yaanna waxa weeyaan atbaac ahaan marka la yidhaahdo nebi ka atbaac badan ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani dadka raacsan dadka raacsane marka xawdka ku aroorayo ambiyada kaleeto ma gaari karaan nabigeenna salawatu rabbi waslamu caleyh saasuu marka xawdkiisu uga wen yahay dararka kaleo dhan laakiin nebi walba dar buu leeyay xadiidku macnahaasuu faa'idaynaya xadiikaasi sheekh albani aleyh amat ullah wuu saxiixinayaa wuxuuna ku yaallaa asilsila saxiixa ee nambarka kun an boqol iyo siddeetan iyo sagaal saxiixada ayuu sheekhu ku keenay saas way maana ayib ibn abi caasim sidoo kaleeto dilaalka ibn abi caasim uu saaray isagana uu ku saxiinay ayib wlxawdi wa saaxibu lxawdi darkii saaxiibkii weeye ama ka iskale weeye almawruudi ee lagu arooray wa huwa nebigu sal lay slam imaamu nabiyiina nebiyada imaamkoodii waaye wa khaiibuhum ambiyada khaiibkoodii waay khaiibka waa ruux u hadla waay khaiibku waa ruuxa dadka u hadla wa saaxibu shafaacatihim ambiyada shafaacadooda kii u saaxiibkaa kii iska lahaa way macnaha shafaacada ambiyadana kii iska lahaa waay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaasoo dhan ayuu ayuu leeyahay nebigu sal alay slam ayib waxaa laga xadiidkaasi yani waxa weeye warinaya macnaha faa'iidaynaya inuu nebiyada u yahay imaam khaiibna u yahay shafaacadoodana uu isagu leeyahay waxaa faa'iidaynaya xadiid laga warinayo ubay ibnu kacb oo nebiguna sal lay aslam ida kaana yowma alqiyaama maalinta qiyaamada markay timaado kuntu imaama الnabiyiin wa khaiibahum wa saaxiba shafaacatihim hayra fakrin saasuu nebig sal lay slam yani markay qiyaamadu timaaddo waxaa noqonaya imaamka nebiyada waxaana noqonayaa midka u hadlaya khatiibkooda waxaana noqonayaa shafaacadooda midka iskale saaxiibka u ah faanna ma aha arrintaas maaha inaan isfaanaye xaqiiqo waay xaqiiqo jirta wey maana ayib xadiidkaas waxaa soo saaray alimaamu axmed tirmidi ibnu maaja iyo xaakim min xadiid ubay ibni kacb sheekh albaanina waa taxsiininaya ayib ummatuhu nabiga ummadiisu sal lay aslam khayru lumami ummadahay ugu khayr badantah ummadiisu ummadahay ugu khayr badantah kulligood ummadihii soo maray ee kala gedisnaa ee kutubta loo soo diray ambiyada loo soo diray kutubta loo soo dejiyey ummadda nebigeenna ugu fadli badan salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida isaguba uu ambiyadiiyo rususha ugu fadli badan yahay bay ummadiisuna ummadaha ugu fadli badantah waxaa laga faa'idaysanayaa qur'aanka laftiisa allaha tabaaraka wa tacala uhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummadta ugu khayr badan dadka loo soo saaray goormaad ummadaha ugu khayr badantihin ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah waa jumal xaaliya la yidhahda markaad xaaladaha ku sugantihiin baad ummadaha ugu khayr badantihin markaad wanaagga faraysaan xumaanta reebaysaan allana rumaynaysaan markaasaad ummadaha ka khayr badantihin laakiin haddaad waajibaadkaa dayacdaan waayo macnaa waa fadiiladaasi ma jirto marka waxaa kaloo kutusaya aayadda kale qur'aanka fii suurati nisa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas allah tabaaraka wa tacala wuxuu idinka dhigay ummad wasat ah nebigu wuxuu ku fasiray cadlan ummad caadiliina alla idinka dhigay ummaddan ka dhigay maxaa looga dhigay litakunuu shuhadaa cala annaas si aad u noqotaan kuwo ummadaha kale ku markhaati kaca ummadaha kale oo dhan markay ambiyadoodiiy iyagu isqabsadaan ree bani israa'iil baa loo yeedhaya waxaa la leeyahay nebi muuse iyo ambiyadii maydin soo gaadhsiiyeen waxaan usoo dhiibay markaasi waxa l maya waxbana lama soo gaadhsiin war nebi muuse ma gaadhsiisay dadkii hawshaan kuu dhiibay ha rabbi waan gaadhsiin maxaa cadayna markhaatiyaa ku ah ilaahay oo maxamed iyo iyo ummaddiisa markaasaa loo yeedhaya war warrama maxaad ogeydeen rabbi oo muuse waa gaadhsiiyey nebi muuse waxaan markhaati ka nahay inuu ummaddii reer bani israiil wax gaadhsiiyey iyaguna diideen oo xageed ku aragteen midinka goobjoogaabaa la isweydiinaya markhaati markaad furayso inaad goobjoog tahay maaha a ah, xageed ka hesheen allow adaan noo sheegay waayo xageed idinku sheegay qur-aanka soo ma ah, a markhaati ka weyn baa jira allaaba noo sheegay baa nebi muuse inuu gaadhsiiyey ambiyaduna ay xilkoodii guteen alla noo sheegay soo ma marka allah sheegiduu noo sheegay markhaatigaasaan annagana furayna khalaas warku waa dhammaanaya marka wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhadaa cala annaas markaan ummadaha ku markhaati kacno annagana nebi maxamed baa nagu markhaati kacay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas macna ayib marka waxay kutusay inay ummaddani fadli dheeraada leedahay xadiidka mucaawiyat bni xayda ayaa sidoo kale macnaha faa'iideynayo axmed iyo tirmidi ibn maaja baa soo saaray waxaana saxiixiyey xaakim ibnu xajar sheekh albaan iyo keyrkoodba wuxuu leeyahy xadiidku nebigu wuxu uhi sal ly aslam aayadda qur-aanka markuu fasirayay kuntum khayra ummatin wuxuu nebigu sal lay slam inakum tutimuuna sabciina umma antum khayruhaa wa akramuha cala allah waxaad dhammaystirteen toddobaatan ummadood oo idinka horreeyey ayaad gebagabayseenoo khaatumadooda tihiin toddobaatanka ummadooda idinka horraysayna waxaad tihiin kuwa ugu khayr badan alle korkiisana ugu karaamo iyo sharaf badan baad tihiin saas maana ayb marka xadiidkaas wakadalika cinda axmed biisnaadin xasan cali bn abi aalib waxaa ka sugan inuu nebigu uhi sal lay aslam wajucilat ummatii khayra alumam khasaa'ista nebiga sal lay slam markuu sheegayo ummadayda waxaa laga dhigay ummadaha ka ugu khayr badan ilahay tabaaraka wa tacala fadlullahi fadlullahi weeyo muxuu ahaay ciduu doonuu siiyaa saas way macnaa waa kii xadiiskii bukhaari iyo keyrkii ku yimid ee nebigu mihaal ka bixiyey sal lla alay slam idinkii ummadi idinka horrey khaasatan yahuudiya nasaarada waxaad ka dhigan tihiin buu yihi sidii nin dad shaqaalaystay oo kaleeto subaxdii bay shaqo u galeen wuxuuna kula heshiiyey ilaa duhurkii inay u shaqeeyaan hal hal qiraadna uu siiyo waktigii iyadoon la gaadhin bay isaga tageen shaqadii qolo kale haddana la shaqaalaystay oo shaqadii u dhiibtay duurkii laga bilaabo ilaa casarkii hal qiraad baadna leedihi ayagiina shaqadii bay galeen shaqadii dhexday kaga tageen qolo kale haddana la shaqaalaystay casarka laga bilaabo ilaa maqrib waxaana la yidhi waxaad leedihiin laba laba qiraad laba qaybood oo abaalgudaad leedahay ujuuradiinnu waa laba qaybood laba qiiraad waay way shaqeeyeen labadii qole hore ayaa marka dood keenay waxay yidhi oo oh, rabbi ow ama muxuu ahay waktiganaguna waa ka dheeraa annagaana wixii aadna siisay ka yaraa maalintii o dhan gelinka hore o dhan nin shaqaynaya iyo duhurkii casarka inta udhaxaysa nin shaqaynayna isku wakti baa suxuuna ma wakti dheera qoladan duhurka kadib ilaa casarkuna waa ka wakti dheertaa casarka iyo maqribka inta udhaxaysa markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka wa waa fadligaygee anaana qaybinaye miyaad ila leedihin waa maya waay hadda intaas waa ku xidhan yahay waktigaa gaaban iyo shaqadaa yar iyo anaa bixin marka ummadda hore waa yahuud soo ma oo muxuu ahaay muddadii nebi nebi muuse iyo waktigiisi kadibna nebi ciise waah waa nasaarada kadibna waa ummaddeenna casarka ilaa maqribka dadka shaqaynaya labalabada qiraab la siiyey waa ummadda nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh saas way macana marka fadiilo ilaahay siiyey waaye oo rabbi tabaaraka watacala uu ku fadilay way macana iyo karaamo dheeraad ummatu ummadiisu khayrul ummadaha kota ugu khayr badan waay saas daraaddeed inta jannada geli doonta dhammaantood marka laysu daro ummadda nebi maxamed nis waay ah. nabigu sal lay slam xadiiskiisa saxiix ku yimi miyaydaan raalli ku ahayn buu yihi inaad noqotaan ahlu jannaha afar meelood meel way takfiirsadeen miyaydaan raalli ku ahayn inaad noqotaan saddex meelood meel waa siyaado miyaydaan raalli ku ahayn inaad ahlu jannahoo dhan niskood noqotaan marka ummadihii inaga horreeyey oo dhan iyo ummadda nebi maxamed sal alay wasalam jannada waa u nisnis nisfu ahlijanna waa ummadda nebi maxamed salawatu rabbi waslamu aleyh karaamo iyo fadiile ilahay sii weye tabaaraka wa tacala wa asxaabuhu nebiga saxaabadiisu khayru asxaabi alambiyaa nebiyada asxaabtoodii kuwa ugu khayr badan weeye saxaabada nebigu sal alay wasalam yaani nebi walba asxaab buu lahaa xawaariyiin dad u khaas ah oo rumeeyey oo raacay oo ardadiisa ah buu nebi walba lahaa kuwaasaana asxaabta la yidhahda asxaabu nebiy nebi walba dadkii markaa uu noolaa rumeeyey oo raacay oo garab istaagay ayaa saxaabadiisa ah marka nebi maxamed saxaabadiisii rumaysay raacdee ardadiisa ahayd iyo ambiyadii ka horreysay saxaabadoodii waxaa fadli badan nebi maxamed saxaabadiisa yacni markii nebi la yidhaahdana iyo rasuulna isagaa fadli badan markii la yidhaahdo ambiyada saxaabadoodii iyo ardadoodii ha laysgarab dhigana nebi maxamed ardadiisaa ka fadli badan dhammaantood saas macnahaasu doonaya sheekhu inuu takriiriyo wa asxaabuhu nebiga saxaabadiisu khayru asxaabi alambiyaai nebiyada asxaabtooda kuwa ugu khayr badan weeye calayhim asalaatu wasalaam saxaabiga marka waxaa la yidhaahdaa waa ninkii nebiga nolol kula kulmay sal lay slam isagoo rumaysan iimaankana ku dhintay hadduu rumeeyey nebiga sal alay waslam laakiin uusan la kulmin saxaabi maaha xataa wakhtigiisiiba ha soo gaadho sida najaashi oo kaleeto boqorkii xabasha rag badan baa jiro noocaas oo nebiga wakhtigiisii jiray rumeeyeyna laakiin aan nasiib u helin inay la kulmaan marka saxaabo laguma tiriya kuwaas waa inuu la kulmay waana inuu rumeeyo hadduusan rumaynin oo dee yahayna saxaabi maaha waana inuu iimaanka ku dhinto hadduu ridoobo oo islaamka dib uga noqdo oo saa ku dhinto saxaabi ma aha waxay isku khilaafsan yihiin hadduu intuu diinta ka baxo haddana soo noqdo oo diinta dib ugu soo noqdo sida ragga qaarkooda kaleeto oo markaa ku dhinto iimaanka ma saxaabi baa cala araajixna waa saxaabi ah, walow takhallalat riddatun waa kii ibn xajar lahaa yaani riddo iyo dhexadhex gashay marba hadduu iimaan ku dhinto waa saxaabi ayb saxaabada nebigu sal lla alay wasalam marka ummadaha ambiyada iyo rususha marka laga reebo inta kaley ugu fadli badnaayeen maxaa yeele nebi maxamed baa ilaahay u doortay inuu ardo uga dhigo oy saxaabo u noqdaan oy la noolaadaan oy garab istaagaan oo ay la jihaadaan cilmigana ay ka qaataan saas way macnaha allah tabaaraka watacaala inuu doortay baad garan oo dee waxaan u dhigmin suxbada nebi maxamed oo lala saaxiibo daqiiqad lala saaxiibo wax walba way ka fadli badanta adoo rumaysan inaad daqiiqad arday u noqoto la fadhiisato aragto ishaad u qabato baa wax walba ka weyn saas way maana marka suxbadaasaan wax loo dhiga lahayn allana tabaaraka wa tacaala saxaabada nebiga wuxuu ku taskiyeeyey aayado aada u fara badan oo qur-aanka ka mid waxaa ka mid a masalan fii suurati alfatxi rabbi wuxuu ihi tabaaraka wa tacala laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waasaabahum fatxan qariiba alla wuxuu raalli ka noqday mu'miniinta markay kula mubaayacoonahayeen oy ballanta kugula gelayeen geedka hoostiisa alle wuxuu ogaaday waxa quluubtooda ku jira markaasuu xasilooni korkooda ku soo dejiyey wuxuuna ku abaalmariyey fatxi iyo guul iyo furasho dhow saas way macanaha marka raggaasi waxay ahaayeen raggii xudaybiya Ah, heshiiskii xudaybiya raggii ka qayb galay ee galay baycada loo la magac baxday baycat ridwan waxayna dhacday sanadkee hmm? sanadkii lixaad ee hijriga sanadkii lixaad ee hijriga dhacday leanno eh, sanadkii toddobaad khaybar waay khaybar baa dhacday sanadkii sideedaadna waa ti fatxu maka ay dhacday macnaha marka eh, taas ayada ah oo suurat lfatxi waxayba soo degaysaaba laqad radia allahu cani lmu'miniin iyo suurat lfatxi o dhan waxay soo degtay markuu nebigu heshiiskii xudaybiye ka soo noqday oo uu jidka ku jiro maka usii uu madiine usii socdo jidka intuu kusii jiray bay soo degtay suurat lfatxi oo ka hadlaysa dhacdadii iyo midhaha ka dhashay waxa laga sugaye iyo faahfaahinayso ka hadlayso macna marka raggaas wey ilahay baa raalli ka noqday tabaaraka wa tacala rag bay ahayd sidoo kaleeto suuradda aakhirkeeda waa ka rabbi tabaaraka wa tacala yidhi muxamedun rasuulu ullah waaladiina macahu ashidaa'u cala alkufaar maxamed waa rasuulka ilaah kuwa la socda ee la jirankiisa ana kuwa ad adag weeye gaalada korkooda waa ku adadag rag waaye markay gaalo ay iska celinayaan ruxamaa'u baynahum dhexdooda kuwo isu tura waay oo isu naxariista sifada dadka muminiinta saasaa loo yaqaana yacni markuu la mucaamalanayo dad ahlul waa dabacsan yahay markuu gaalo la mucaalanayana waa adag oo iska celinaya macnaha taraahum rukcan sujadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana waxaad arkaysaa ayagoo rukuucsan oo sujuudsan oo alla xaggiisa fadli iyo dheeraad ka doonaya iyo raallinimo siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud astaanta wejigooda wejigoodu ku yaallaa sujuudda darteed sujuudda ilaahay ay dartii u sujuudayaan bay astaantu wejigooda ka muuqataa dalika masaluhum fi tawraa silmaanta iyo sifadaana waxay ku lahaayeen towreed waa sifade inay ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacun sujada sifaadka iyo tilmaamaha inay leeyihiin towreed bay ku taala kitaabkii towreeda saa ugu tilmaanaayeen wa maaluhum fi linjiil sifada ay injiil ku leeyihiinna oo kitaabkii nebi ciise lagu soo dejiyeyna waa sidan ka zarcin akhraja shat'ahu faaasarahu faاstaglada faاstawa cala suuqihi yucjibu الzuraaca liyagiida bihim اlkufaar wacd allah aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati minhum makfirata waajran cadiima injiilna waxay ku sifaysnaayeen inay la mid yihiin ka zarcin sidii beer soo baxdoo kaleeto sidii zarci soo baxoo kaleeto zarcigaasoo akhraja shaط'ahu mataankiisa soo saaray shaiga waa lamaanaha geedku markuu baxo oo isagu xoogaysto ayaa laan kaleetaa ka baxaysa oo ama kuwo kaloo badan baa la dhinacyaha inay ka baxaan mataan baa la yidhahdaa marka ku lamaan oo markaase iyaduna waxay bixinaysaa sabuullo geedku markuu marka farqo badan la baxo laamo badan dhinacyaha ka baxaan oo dhinacyihiisa ay istaagaan waa xoogaysanayaa sooma bedelkii uu laantool ahaayoo hal jirrida uu ku taagnaa wuxuu yeelanayaa kuwii kalaa xoojinaya marka sifadoodu waxa weeye injiil markay ku sifaysan yihiin sidii geed soo baxay oo mataana bixiyey oo yacni dhudhunkiisa iyo yani waxa weye si fiican ugu istaagay jiriddiisa yucjibu zuraaca wuxuu cajab gelinayaa geedkaasi siduu u baxayo u adkaaday dadka beeralayda ah waan la yaabaya waan soo maraya ah, liyakiida bihim lkufaar baa la yidhi tabaaraka wa si uu gaalada kaga cadhaysiiyo waxaa laga wadaa nebi maxamed sal lay sl soo keligii ma ahayn markii alla soo diray geed keligiiyo laantoola buu ahaa markaasay sidii geedihii mataanaha dhinacyaha ka baxay bay dhinacyaha iska taageen way xoojiyeen garbahay ka galeen dacwadiibay isgarab istaageen waa la jihaadeen xoolahoodii naftooday ku bixiyeen markaasaa ilaahay tabaaraka watacaala diintiisii hormariyey xoojinta marka nebiga ay xoojiyeen iyo dacwadiisii baa waxaa laga dhigayaa sidii geed mataano bixiyey oo kaleeto oo sidaa ku xoogaystay markaasaa rabbi wuxuu yihi tabaaraka watacaala liyagiida bihim alkufaar iyaga sababtood inuu alle gaalo kaga cadhaysiiyo darteed oo markay gaaladu aragto nebi maxamed oy u mari la'yihiin oo yay yaa yaa difaacay oo loo loo dhaafi la'yahay saxaabadiis soo ma hooda lama gelin karo rag baa ka sokeeya raggan kadooto oo naftoodii iyo xoolahoodii wax walba ku rahaya gaalo soo xanaaqi mayso ah, gaalo waa xanaaqday laakiin de waa xanaaqay ku baktiin oo waxba ayna qaban karin waayo waa maqsuudba way in gaalada lagaga xanaajiyo ah, in gaalada lagaga xanaajiyo saxaabada nebiga sal alay aslam iyo yani dadaalka iyo juhdiga ay daacwada diinta ku bixinayaan marka rabbi baa ammaananaya tabaaraka wa tacala aayaddaa iyadaa waxaa cajiib ah alimaamu maalik maalik bnu anas imaamu daar ilhijra aayaddaa iyadaa wuxuu u deliishaday nimanka la yidhahdo raafidadu inay gaalo yihiin raafidadu waa shiicada waa u tegi doonaa oo qaba saxaabadu inay gaaloobeen oo saxaabada caydooda ka dhigta wax ilaahay loogu dhowaado qurbaa way ku wardiyaan khaasatan saxaabada raggii ugu fadli badnaa cumareynka abubakar iyo cumar iyo nebiga xaasaskiisii iyo way ku wardiyaan caydooda qurubaadka waa weyn iyagoo rumaysayn ilahay loogu dhawaan bay ka midtay marka imaamu maalig wuxuu yidhi aayaddu waxay ku tusaysaa asxaabu rasuuli lahi sal alay wasalam ninka neceb ee caayaya inuusan muslimba ahayn saas way xaggee kaa taabsaaba le wuxuu yidhi waman haaba asaxaabata fahuwa kaafir buuri ah, saxaabada ninkii ka xanaajiye oo ka cadhaysiiye waa gaal ama ninka necab waa gaal ama ninka caadaya waa gaal xaggay ku tusi laanna alla wuxuu yidhi yucjibu zuraaca liyagiida bihim lkufaar ruuxa ka xanaaqsan ee saxaabada u xanaaqsan ee necab aayaddu waxay sheegtay inay un gaala yihiin lanna muxuu ugu xanaaqaya muxuuse u nacaya madaatadooda ma ganacsi waa dhex maray miyay isku dhaceen ma waxbay kala maqan yihin maxay u nacayaan su-aal iswaydiin lama waxay u nacayaan khidmadii ay diinta islaamka u qabteen soo ma khidmadii iyo dadaalkay diinta u qabteen iyo juhdigiiyo dadaalkay bixiyeen bay u nacayaan u caayayaan wax uga sheegayaan hadda mar haddaad mabda'a laftiisa ruuxa u caayaysood wax uga sheegayso mabda'ii baad marka dursan tahay wa soo qur-aanka maahayn fa innahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun ashkhaastooda looma socdee dadaalkii khayrkay ummadda u qabteen oo diinta u qabteen baayaan la rabin shiica marka iyo raafido inay gaalo yihiin saxaabada maadaama ay necab yihiin ayuu imaamu maalik caleyh raxmatullah u daliishaday mar kalena wuxuu u daliishaday aayaadka ku yimi fii suurati alxashri saddexda aayadooda isdaba yaalla ayuu wuxuu u daliishaday imaam maalik caleyh raxmatullah inaynan raafidada iyo shiicadu fayga muslimiinta ayna waxba ku lahayn leanna alla tabaaraka watacaala fayga yuu siiyey lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim soo ma waa qolada hore waa muhaajiriintii qolada ku xigta waxaa weeye waaladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim oo ah ansaartii ah soo ma qolada saddexaad ee mu'miniinta waxa weeye waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan labadaa dadka ka dambeeya waa dad ducaynaya oo dhahaya ilaahuw noo dembi dhaaf walaalahanagii iimaanka nooga horreeyena u dembi dhaaf soo ma saddexdaa waxaan ahayn lama sheegin jirta aduu saddexdaa keed ku jirtaa marka muhaajiri ma tihid qacan ansaarina ma tihid qacan xaggee la rabay inaad gasho marka ya waaladiina jaa-uu min bacdihim oo saxaabada u ducaynahay inaad gasho haddii kuwaa lagaa waaya xaggeed ku tirsan tahay meella laguguma hayo marka meeshaad ka biyo cabi lahayd adaan garanay marka ah, saas weyaan ayb sheekhu marka sidaasuu tilmaamaya asxaabu rasuulilahi sal lay slam marka aayaadka fadligooda tilmaamayaay aad bay u fara badan yihin والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaar wاladiina اtabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waradu canhum saas way maana muhaajiriintii hore ee usoo hormaray islaamka iyo ansaarta raggii islaamka usoo horreeyey iyo dadka wanaagga yani waaladiina tabacuuhum biixsaan dariiqooda dadka maray ee wanaagga ku raacay iyaga ilaahay baa raalli ka noqday iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen jannayna ilaahay agtiisa ku leeyihin soo ma ha waa saxaabadii kii dib ka yimid iyo kii horay iyo dadka ka dambeeya iyaga dariiqooda maray saddexdan baaba qur-aanka laga dhigay waalsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waa muxuu ahay lilfuqaraai almuhaajiriin iyo wladiina tabawa'u ddaar labadaa qolo aayaddani meel bay wadariso waxay tidhi waalsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar wladiina tabacuuhum biixsaaninna waa qolada rabbi yidhi waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluun saddexdaasaa marka mu'miniinta rabbi ku tilmaamaa tabaaraka wa saddexdaasi marka ilaahay agtiisay ka ammaanan yihiin waana dadka jannada la wada amaa dad saddexdaaba ka baxay oo saxaabadii caayahay oo wax ka sheegaya oo aflagaadaynaya oo muxuu ahaayey rumaysan inayba diinta ka baxeen kuwaasi mu'miniinta laguma tirinin janno iyo rido rabbina looma sheegin waana utegi doonaa kuwa ay yihiin qolyahaasi macna axaadiista nebiga sal lla alay slam baa sidoo kale tilmaamaysa inay saxaabada nebiga ugu fadli badanayo dadka oo nebigu sal lay waslam xadiidka muslim bukhaari ay soo saareen wuxuu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu fadli ugu khayr badan wakhtigaan anigu joogo dadka joogo waa saxaabadii sooma waxaa ku xiga xagga fadligii khayriyada kuwa kusii xigee soo raaca waxaa kusii xiga kuwa kusii xiga qarniga ku xiga saas way macana qarnigaasa la khilaafsanyo ma boqol sanaa mise dadka hal mar wada nool oo toddobaatan sano siddeetan sano ka yar hal mar dadka wada noolba qarni baa la isu yidhaahdaa waxaa la isla ogol yahay saxaabadii hal qarni bay ahaayeen waana qarnigii nebiga sal lla alay slam laakiin saxaabada kadib yaa gelaya ma saddexdii qarniya ka dambaysaa gelaysa sanadkii boqolkii labaad iyo boqolkii saddexaad ma wada gelaya mise boqolka saddexaad ma wada gelaya dhexdiisa ayay ku dhammaanayaa qarniga saddexaad khilaafaa jira marka waxaana khilaafku ka imaanayaa mafhuumka qarniga riwaayo kalea jirta laakiin oo tilmaamaysa uma aladiina yaluunahum oo qarniga afraad ku daraysa qadcan marka halkaa waxaa ka imaanaysa saddexdii boqolee sanee hore inay markaasi ay gelayaan waana sida loo badan yahay macna ayib waana saddexda ummadda islaamka ugu fadli badnayd waaye markaa kadib baa fasaad badan imaanaya macna ayib si cumuumana marka waxa weye ummadda inteeda kale waxaa waajib ku ah inay saxaabada nebiga sal lla alay slam fadligooda u gartaan si guud raggaasi ummaddii eh, muxuu ahaay ugu horreeyey nebiga rumeeyey sal alay waslam in fadligooda loo aqoonsado oo weliba la jeclaado oo dadaalkii iyo khayrkii iyo jihaadkii iyo xoolihii iyo garab istaaggii iyo lowlaa iyaga dadaalkay bixiyeen ayna jiri lahayn bacda fadli illahi tabaaraka wa tacala dee islaamba ma faafeen sooma Ah, inamana soo gaadheen dhiiggoodii iyo xoolahoodii iyo qalinkoodii iyo dadaalkoodii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku faafiyey islaamka markay islaamka mashriq iyo maqrib kala gaadhsiiyeen baa qolyahoodii ugu dambeeyey alla oofsaday tabaaraka wa tacala kadibna meeshay qoladaas soo gaadhsiiyeen baa waxaa ka qaaday taabiciinkii ardadoodii baa kasii qaaday kuwaana meeshay gaadhsiiyeen ardadoodii baa kasii qaaday saasuu islaamku ku gaadhay marka mashaariq alardi wa maqaaribiha dadkii marka dowrkaa lahaayee sababba u ahaa inay diintuna soo gaadho soo waajib weyn nagama saarno waay ma dad naga mudan baa inaanu faragelinoo wax ka sheegno maya yani waxa weeyaan carabkaagu maba qaban karaba carabkaagii afkaagu maba qaban karaba xumaan inuu ka sheego maba qaban karaba aslan hadduu mxuuha qal uu yani qalbigaaga uu iimaan iyo khayr ku jiro waay macna leanna wanaaggay kuu tareen baa wax walba ka weyn adiga bidaat shaksiyan khayrkan iyo wanaaggan ilahay tabaaraka watacala uu sababta uga dhigay marka jacaylkoodu waa waajib jacaylkoodu waa waajib waana aslun min usuuli ahli اsunna waljamaca saxaabada iyo jacaylkooda iyo qadarintooda iyo ixtiraamkooda waa aslun min usuuli ahli sunna waljamaca iskumana ay khilaafsana xataa firaqii aan tilmaamaynay maaturiidiyada iyo ashaacirada iyo firaqani intooda badan way ogol yihiin saxaabada ixtiraamkooda qolyaha diidi doon utegi doonaa nimanka ku fitnoobay waa shiicada waana utegi doona waan ka hadli doonaa waxaa kaloo iyagana ku fitnoobay nimanka la yidhahda khawaarijta labadaa fiobaa u badan fiaadka saxaabada ku xadgudbay hada wabilahi tawfiq sal allah waslam cala nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi waslem